bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii masaa'il اljaahiliya lilimaam moxamed bn cabdilwahaab raximah اllahu tacaala masalada koowaad ayaanu kasoo baxnay almas'alaة الthaaniya athaaniyatu midda labaad waxaa weeyaan anahum mutafariquuna fi diinihim kama qaala tacaala kulu xisbin bima ladayhim farixuun masalada labaad ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam jaahiliyada uu ku khilaafay waxa ay ahayd annahum jaahiliyadu mutafariquuna kuwa kala tagtagsan bay ahaayeen fii diinihim ku kala tagtagsan diinkooda jaahiliya marka aan leenahayna waxaa weeyaan waa wax allaale wixii rususha waxay la timid khilaafsan saa u fahma annahum mutafariquuna fii diinihim bay ku kala tagtagsanaayeen kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi kullu xisbin koox kastaa bimaa ladayhim waxaa agteeda ahaatay bay farixuuna kuwa ku faraxsan ay yihiin ay kullu xisbin xisbi kastaa koox kastaa farixuuna kuwa faraxsan weeyaanoo ku faraxsan bimaa ladayhim agtooda waxa ahaaday ku faraxsan wakadalika sidaas sidaasoo kale fii dunyaahum adduunyadooda saasay ugu kala tagtagsanaayeen oo umuurahooda dunyawiga xataa kuma midaysnayn wayarawna waxay u arkayeen dalika kaagaasoo tafaruqa huwa sawaabu inuu yahay inuu sawaab yahay fa ataa nebiguna wuxuu la yimid bilijtimaaci in la ururo oo dadku ay muslimiin yacni mid noqdaan oy diin diinka ku midoobaan fa ataa waxa uu la yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam bilijtimaaci ijtimaac buu la yimid isu soo duman iyo isu imaatin iyo in mid la noqdo ayuu la yimid fi diini diinka lagu kulansanaado biqowlihi tacaala alla qowlkiisa ayuu la yimid sharaca lakum min addiini sharaca lakum waxa uu idiin jideeyey alla min addiini diinka xaggiisa wuxuu idinkaga jideeyey maa wixii wasaa bihi ou kula dardaarmay nuuxan nuux iyo waladii kii awxaynaa la waxyooday aanu waxyoonay ilayka adiga aanu kuu waxyoonay iyo wamaa kii wasaynaa aanu u waxyoonay bihi isaga ibraahiima ibraahim oo muuse aanu u dardaaranay wa ciise aanu u dardaaranay muxuu ahaa kaasi midka adiga lagu waxyooday iyo kan iyaga loo dardaarmay muxuu ahaa an aqiimuu ooga addiina diinka ooga walaa tatafaraquu ha kala teginina fiihi diinka ha ku kala tegnina ayb wa qaala waxa uu yidhi wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi ina aladiina kuwa faraquu yacnii kala geeyey diinahum diinkooda wakaanuu ahaaday shiican kooxa kooxo lasta minhum lasta adigu ma ahaanin minhum iyaga kii ka mida ma tihid fii shayin yacnii waxba dhexdiisa mid ugaga mid a ma tihid adiga alaga laga wanahaanaa wuxuu naga reebay can mushaabahatihim inaan iyagu shabahno biqowlihi ayuu noogaga reebay walaa takuunuu ha ahaanina kaladii ayuu alla noogaga reebay walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegay wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa kolkii kadib jaa-ahum lbayinaatu aayaadka cadcadaa ay u yimaadeen wanahaanaa wuxuu naga reebay can itafaruqi buu naga reebay kala tag fi dunyaa adduunka dhexdiisa biqowlihi alla ayuu noogaga reebay wactasimuu bixablillaahi alla xarigiisa ku dhega oo qabsada jamiican xaal aatiin idinkoo dhan ama jamiican kitaabka dhammaantiisa walaa tafaraquu hana kala teginina oo adduunka dhexdiisana yacnii kuwa isku dagaalo oo danahooda aan aanaynan midaysnayn ha ahaanina oo sidaa ha noqonina masalada labaad oo sheekhu halkan uu ka bayaaniya waa masalatu tafaruq weeyaan masaladaa iyadana marka waxaa weeyaan aada iyo aada buu sharciga yani uu iga digay sharci ilahi allah subxaana shaarica uu iga digay allana waa ka digay nabigana waa ka digay sala allahu alayh waalihi wasalam eh, alla subxaana watacaala waa ka dhahaya wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu eh, min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca kulu xisbin bima ladayhim fariixuun in aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyacan lasta minhum fi shay iyo aayaad kale oo aada iyo aada u fara badan xadiidta nabigana calayhi salaatu wasalaam aaday u tilmaantay oo alla wuxuu idin amray buu yiri nabiga sal ly slam wa an tactasimuu bixabli illahi jamiicaa inaad xarigga alle ku dhegtaan ood qabsataan insaankuna sida la ogsoon yahay waa madaniyun biabci dadka insaanka waa waa waxaa weeyaan dabci ahaan insaanka waa madani madani yacnii dadku waa wada deg meel intii meel wada degan ee madiine ama magaalo ay kulmiso ay wada meel wada wada degan yihiin dana badan baa ka dhexaynaya danahaasi marka lama gaari karo lamana taxqiijin karo ilaa in la mideysan yahay ma ahani yani marka midnimada waxaa faray alle waxaa faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa faray kitaabkii baa faray waaa waxaan ujeeda caqliga saliimka iyo fitraduna sidaasi la eg bay u farayaan allana subxaana nabigana calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada bou saa iyo sidaas kale ayuu noogu tirtirsiiyey sidaasi la eg waxaa aada iyo aada kaga waramay eh, a-imada islaamkana waa bayaaniyeen oo way noo bayaaniyeen arrintaa muhiimadda ay leedahay naam oo wab waxaad ku arkaysaa alimaam ibnu daqiil ciid raximah llahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo eh, ixkaamul axkaamka waa kaga hadlo waxa uu yidhi marku xadiidkii fasirayay ahaa eh, aakhir kitaabi zakaa meelaha yani ku jiray mualafatulquluubka markuu nebiga wax badan u badiyey oo ansaarta arrintaa iyada ay ka caroodeen dardaarankii uu nebiga kula dardaarmaya sal alla ly slam waxa uu ahaa waxau ah, yihi marka alam ajidkum dulaalan nebigu marka waa kii yidhi eh, miyaanan idin helin idinkoo baadiyeysan fahadaakum allahu bi wa kuntum mutafariqiina faallafakum allahu bi wacaalatan faaqnaakum allahu bi xadiidkaabaa marka ibnu daqiiq waxa uu yihi cumdatulaxkaamka sharxiisa uu ku yidhi wahada dalaalu lmushaaru ilayhi dalaalu lishraaki wlkufri waalkufri baadida nebigu uu tilmaamaya waa shirkiga baadidiisa ee gaalnimada baadideeda walhidaayatu biliimaani hidaayaduna iimaankay hidaayaduna iimaankiibay ku timid hidaayaduna waa iimaankii walaa shaka ana nicmatawalaa shaka ana nicmata aliimaani acdamu nicami shaki kuma jira nicmada iimaanku inay nicamku ugu weyn tahay bixaydu laa yuwaasiha shay-un min umuuri dunyaa wax u dhigmaa ma jira oo umuuraha adduunyada ka mid a uma atbaca daalika wuxuu raaciyey nabiga calayhi salaatu wasalaam binicmati lulfati midnimada iyo wada jirka nicmadiisa ayuu raaciyey oo waxa uu yidhi wakuntum mutafariqiina faallafakum allahu bi sidaa buu yacni yidhi uma atbaca dalika binicmati lulfati wa hiya acdamu min nicmati alamwaal nicmada midnimada waa ka weyn tahay nicmada maalka way ka weyn tahay nacam id tubdalu lamwaalu fii taxsiiliha maxaa yeele maalkaaba la bixiyaa si loo helo midnimo loo helo ayb sheikhul ibnu taymiya ahamiyadda isagoo ka hadlay arrinta ay leedahay juska sideed iyo labaatanaad safxada ko iyo konton konton iyo koowaad waxa uu yidhi wataclamuuna ana min alqawaacid alcaiimati waxaad ogtihiin buu yidhi qawaacidda waaweyn allatii hiya min jimaaci diini oo diinka waxa uu ku ururaayo ka mida waxaa weeyaan taaliifu lquluubi waijtimaacu lkelima quluubtu inay isku dumanto kelmaddu inay mid tahay wa salaaxu daati lbeyn iyo dadku xiriirka ka dhexeeya inuu hagaagsan yahay fa ina allaha tacaala yaquulu alla wuxuu leeyahay fattaquu llaha wa daata beynikum marka qawaacidda waaweyn ee islaamkay ku jirtaa yacnii taalufka iyo yacnii iyo sidoo kale ijtimaaca midnimada waxaa weeyaan marka laba dhinac buu sheekhan sheekh maxamed ibn cabdilwahaabn oo u tilmaamay dhinaca waxay tahay diinkooday ku kala tagsanaayeen oo diinkooda inay ku kala tagsanaayeen nabigana waa noo tilmaamay sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yidhi iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wa sabciina firqa yahuud toddobaatan iyo kow koox ayay diinkooda ugu kala baxday kuluha fi nnaari ilaa waaxida waftaraqat inasaara nasaara waxay u kala baxday fi hintayni wa sabciina firqa toddobaatan iyo laba koox kuluha fi nnaari ilaa waaxida wasataftariqu ummatii haadihi ilaa halaatin wa sabciina firqa ummadeydana toddobaatan iyo saddex koox bay u kala baxaysaa kulluhaa fi naari ilaa waaxida o kamaa qaala sala allahu alayh ali wasalam ee tafaruqa marka in ummadaha uu ku dhacay nebiga waa noo sheegay sala allahu alayh ali wasalam waa nalooga digay wuxuu kaloo tilmaamay nebiga ummadeennuna inuu ku dhacayo oo qadar ahaan ilaahay yacnii iraadadiisa kowniga ahee qadariga ah ummadda inay kala baxayso waa tahay lalama dagaalami kara taa iyada laakiinse sharci ahaan alla waa reebay tafaruqa waa in waa in dadka muslimiinta horta taa ay ku qancaan weeyaan aliraadatu iraadat llahi alkowniya in tafaruq dhacaayo alla waa sheegay subxaanahu watacaala laakiin iraadadiisa sharciga alla tafaruqa waa reebay madmuun bowna ka dhigay heerka uu gaarsiiyana nabiga calayhi salaatu wasalaam yani diin in lagu kala tagana waa la reebay adduunye in lagu kala tagana waa la reebay yani waxaan ujeeda maamulka iyo dadku say u noolaan lahaayeen muslimiinta meel wada deganba yacni waa la reebay iyadana sidoo kale in lagu kala tago oo nebigu wuxuu gaarsiiyey sala allahu caleyh waali wasalama dad markay safrayaan saddex qof markay safrayaan inay amiir samaystaan si kelmadoodu loo mideeyo nacam dad baa marka taasay waxay ka dhaliyeen iyaguna oo ayga qiyaas qaateen inay diin ku kala tegi karaan afkaaraha diiniga ah nacam oo mid wuxuu leeya anigu diinka waxaan ka bilaabayaa eh, baabkaas anigu waxaan ka bilaabaya diinta xoojinaya baabkaas anigu waxaan xoojinayaa kaas markaasa mid midbaa mid walbaa marka wuxuu kuleeyahay dhammaanteen waa isdhammaystiraynaa laa ba-sa nacam oo maxaa isugu tegi weyseen maya nebigu eh, jamaaco walbaana amiirkeeda ha adeecdo maxaa dhacay saddex hadday safrayaan mid amiir ha samaystaan baa leyihi haddii amiirka la samaysanayo cilada amiir loo samaysanayaa maxay tahay liijtimaaci ilkelima kelimaddu inay ku kulanto waay cilada loo samaysanayo amiir haddaad adigii marka masaajid keliya hadday dadka kusoo tukada ay konton jamaaca u wada qeybsamaan xadiidkaasna aada daliishato isku cilaba maba tihiina nacam adiga yani jamaacadaadii waxay suuragelinaysaa tafaruq safarkiina wuxuu suuragelinayaa hal amiir in la samaystaa soo ma garanin ayb marka oo ijtimaaculkelima ciladu ay ahayd marka cilada in la fahmo waayo waa ijtimaaculkelima haddaan marka ijtimaaculkelimaba aanay jirayno boqolaal koox la kala noqonayo ma banaana xadiidkaana daliil uma aha ayb dad badanna marka waxay ka dhigaan tafaruqu inuu yahay daahira sixiya arrin caafimaad oo yacni gul lagu gaari karo guul laguma gaari karo allah yidhi wa adiicu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin maba lagu gaari karo taa marka guul waxyaabaha marka eh, diinka in lagu kala tagaa marka nebiga saas u tilmaamay adduunyada in lagu kala tagaa oo dadku isdagaalo wax isnecab ay noqdaanna waa reebay nebiga caleyh isalaatu wasalaam asbaabtii keeni lahayd oo dhanna waa reebay laa taxasaduu walaa tabaaqaduu walaa tanaajashuu wakunu ilaa aakhiri maa qaal ilaa uu yihi wakunuu cibaad allaahi ikhwaanaa addoomo allow noqda walaalo ahaada walaalo noqda buu yii nabiga caleyh isalaatu wasalaam asbaabihii keenayeen halkaa ayuu marka ku dafciyey oo nabiga dadka uga celiyey tafaruqa diiniga ah marka waxaa keena saddex waxyaabood alimaamu shaatibi raximah llahu tacaala sida uu tilmaamay marka la isu keenana laba ay isugu soo biyo shubanayeen tafaruqa diiniga waxyaabaha keena waxaa weeyaan midda koowaad waxaa weeyaan qof aan caalim ahayn in caalim loo maleeyo qof aan caalim ahayn inuu isagu caalim isu maleeyo mujtahid ama loo maleeyo laga ictiqaadiyo maxaa yeeley ikhtilaafkiisana khilaaf baa laga dhigayaa ra'yigiisana ra'yi baa laga dhigayaa walidalika marka eh, xadiidkii marka waxaa imaanaya in allaha laa yaqbid lcilma intisaacan yanzichu min suduuri lcibaad xataa idaa lam yabqa caalimu itakhada annaasu ru'uusan juhaala fasuiluu biayri cilmin fasu-iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu waadalluu sidoo kale nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam xadiid saxiixa ina bayna yaday saacati sanawaatin khadaacaat sanaado dadka dhagro ayaa yani awdaacu se isu bedelayso yaa yacnii saacadda kasoo horeeya yutamanu fiihina alamiin aaminka ayaa yukhawanu fiihina alamiin qofka aaminka khaain baa la khaa'innimo xukmiyaa wayutamanu fiihina alkhaain qofka khaainkaana waa la aaminaa markaas oo ninaan diin aqoonin baa diin lagu aaminayaayo caalimnimo loo daba socdaa oo markaas oo masaa-ishii marka saa u hurgufayaan nacam oo dadkii marka ay ku kala tegayaan markau caalimkii hadlo kii caalim ka ahaana oo hadlo laba culmaa iskhilaaftaa laleeyahay tafaruq halkaa uu ka bilowdaa soo ma garan taas marka waxaa weeyaan mid aada iyo aada yani ugaga dhigay yani aada u kaga waramay middaa iyadaa nacam ayb tan kale yani waxaa weeyaan dadku inay raacaan hawadooda itibaacu lhawaa hawa raac qofku inuu iska noqdo ara-yta man itakada ilaahahu hawaahu qofka hadduu hawadiisa iska raaco waxa allaala waxuu doono ayuu la imaanayaa oo uu samaynayaa oo hadduu hawadiisa raaco waxaa ku dhacaysa marka eh, inuu wax allaale wixii ay haddii meeshii eh, jidkii toosnaa eh, yani ictiqaadkii hadduu hawadiisii ka hormarinayo wuxuu samaynayaa daliil buu daliilka iyo daliilkuu ka hormarayaa dabadeedna marka maanta dhan daliil unbuu raaraadinayaa na hadhuu marka yactaqid waa ictiqaadinaya marka hore marka kadib buu daliil eh, kadib buu daliil raadsanaya daliilka iyo hawadiisa hadday iswaafaqi waayaanna daliilka waa ka leexanaya ama waa awilaya ama si allaale sida marka uu doono ayuu markaa uka ka yeelayaa waxyaabahaas marka iyo yani waxay kamid yihiin marka waxyaabaha tafaruqa iyo iftiraaqa ummadda eh, u keeno ayay kamid yihiin sidaas in la eg marka waxaa weeyaan eh, in laga jaahil noqdo maqaasidii shareecada oo qofka yani maqaasid shareeca uu ka jaahil noqdo ama shareecadiiba uu jaahil ka ahaado iyo waxyaabahaas oo marka imaamu shaatibi ictisaamka uu ku tilmaamo asbaabaha noocaas oo kalaha laba sabab bay isugu imaanaysaa albagyu waljahlu ibnu taymiya raximah llah isaguna macnaa labadaas sabab uu aada u xoojiyaa oo wuxuu yidhaahdaa asbaabaha iftiraaqa keena waxaa kamid a imaa yani waxaa weeyaan waa jahli ama imaa waxaa weyaan waa bagyi labadaa weyaan jahligu wuxuu ku imaanayaa mararka qaarkood siyaabo kala duwan ba u imaanayaa qofka inuu isagu waxa saxa iyo waxa qaldan ma yaqaano mararka qaar wuxuu ku imaanayaa wuxuu xaq buu haystaa qeyb buu xaqi ka haystaa qeybna waa baatil buu kaga taagan yahay ninka kale la ka horjeedana waa noocaas isaga xaqiisa u jeedaa keliya baatilkiisa ma arko ka kalena xaqiisa uma jeedo isaga kasoo horjeedo halkaa marka waxaa ka dhalanaya marka nin walbaa xaqiisa inuu fahmi karo laakiin xaqa qofka kale oo wata aanu garanaynin ma garanin taana marka tafaruq waa ka imaadaa waqaalat alyahuudu laysat الnasaara calaa shayin waqaalat الnasaara laysat alyahuudu calaa shay wahum yatluuna alkitaab ayuu kitaabka akrinaya aayadda kale alla subxaanaه watacala waxau yihi inahu kaana insaanku markuu ka hadlaya inahu kaana daluuma jahuula qur-aankuna waa ku badan tahay reer bani israiil markay iskhilaafeen bagyan baynahum gardaro baqyi bay isku khilaafeen ayb masaa-isha laftirkeeda waxaa weeyaan kuwana waa ikhtilaafkeedu waa ikhtilaaf tanawuc midna waa ikhtilaafu tadaad waxaa dhici karta dadka qaarkood masaladii oo laba wej ixtimaali karta oo salafkii isku khilaafeen oo kale khilaafku uu muxtamal yahay inuu ka dhigo shicaarulfurqa masaladaasoo kale inuu ka dhigo ee uu dad ku dulmiyo marka iyaduna waa nooc baqiga ka mida qawaacidu nuuraaniyaha iyo meelo lamida iyo isaguna saasoo kale uu kaga warramaa waxaa kamid a waxyaaba asbaabu tafaruqa keeno diinkii in qeyb looga dhaqmo qeybna laga tago ayaa kamid a oo alla subxaanahu watacaala waxauu yihi wamin aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xada mima dukiruu bih faagraynaa baynahum alcadaawata walbagdaaa ilaa ywmi alqiyaama ayb sidaasuu yidhi nasaaro waxa in ay isu caroodaan oo ay isnacaan waxyaabaha sababay nasaarada wuxuu ku tilmaamay nabiga wuxuu ku tilmaamay allah subxaanahu watacaala in ay tahay diinkii oo ay qeyb ka tageen qeybna ay kaga dhaqmeen diinkii ilaahay subxaanahu watacaala oo ay qeyb kaga dhaqmeen qeybna ay ka tageen asbaabihii yani uu sheegayey eh, alimaamu shaatibi raximah llahu tacaala yaan waxaa waxay dib kaga noqonayaa mid waxa ahayd eh, waa qofaan caalim ahayno marka ayb asbaabo iyo calaamaad bu ayuu sheegay asbaabo iyo calaamaad ayuu tilmaamay naam asbaabaha marka furqada waxa uu ku sheegay sababka koowaad inay tahay qof aan caalim ahayn oo caalim isu maleeyo ama loo maleeyo sababka labaad waa itibaacu lhawaa sababka saddexaadna waxaa weeyaan altasmiimu cala itibaaci alcawaa'id dadka inay caadooyinka ku dhagaan oo caado laga taga caro allay leedahay maanta dhan caado unbaa la joogaya markaasaa furqo iyo ummad walbaa ilaa caado gaaray leedahay isu imaan maayaan marka dadka diin unbaa isu keeni karto saddexdaabuu isagu marka tilmaamay nacam sheikhulislaam ibnu taymiyana eh, jahli iyo iqtidaau siraati lmustaqiimka jahli iyo baqyi ayuu tilmaamay eh, majmuuculfataawaha juska ugu horeeyana wuxuu tilmaamaa eh, diinka ilaahay oo qeyb looga dhaqma qeybna laga tagaa furqay keenaysa iyadana waxa haddaad maanta saaxada eegta ka socdana saas waay nin walba wuxuu rabaa qeyb yani ictiqaadkii yani manhajkii salafka ay ku socdeen qeyb inuu ka qaato qaybihii kalena uu ka tago bal waxaa laga yaabaa qeybtii uu ka tegay qof ku dhaqmaayo markuu arko inuu ku eedeeyo oo uu uga dhigo wax dembi ah uga dhigo kan kalena eh, kale qeybtaa isaguna haystay qeybtii uu ka tegay buu dembi uga dhigayaa dadka kale marka nin walbaa qeyb unbaa diinkii ilaahay subxaanah watacaala uu ka qabsanaya furqay keena waana laysku nacaa wa min aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum fanasuu xadan mima dukiruu bih markay ka tageen wixii lagu waaniyey kitaabkii alleh wax ka mida fanasuu xadan mima dukiruu bih faaqraynaa baynahum alcadaawata walbagda'a ilaa ywmi alqiyaama asbaabaha marka iyaga waxaa weeyaan way sababaan oo waa keenaan nacam tan marka qofku marka isku soo duduub asbaabahaas inuu ka fogaado weeyaan diin ahaanna tafaruqa waa waa u xaaraam isla jooga kalena yacni adduunye ahaanna yani diin eh, diinna kuma dhisma tafaruq adduunyana kuma dhis eh, kuma dhisanto ayb marka jaahiliyadu laakiin ayagu waxay ahaayeen tafaruqu waxay ka dhiganayeen sawaab inuu yahay wax fiican uu yahay eh, wadajirkuna waxay u arkayeen wax aan saa usii macno lahayn ayay u arkayeen marka taa in laga fogaado ayb marka tafaruqu iyo kala tagga hadda ka horna marar baan ka had ayaanu kaga hadalnay asbaabihiisa iyo iyo yacnii axkaamtiisa iyo sida loo iyo calaamaadka dadka ahlu furqada ah iyo waxyaabahaasoo dhan insha allahu tacaala marka intan unbaa hadda waxaan isleeyahay dersigan munaasib kaga noqon karto labada dhinac marka tafaruq waa saas u yahay dadka weliba gaar ahaan sheikhulislaam ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad wuxuu kaga waramaa dadka iyagu ahlu cilmiga ah ama mucalimiinta ah inaynan dadka u kala kooxo kooxo ka dhigin oo qofka uu yidhaahdo hebel uma tegi kartid hebelka aniga aan naco oon ka hijroodo waa inaad adiguna nacdaa ee markaa ardaydii iyo sidaa dadku ay isu nacaan waxa wax lagu nici karaa waa ciddii alla ay ciddii yacni cuquubada sharciga hajriga mutaysato ayaa laga hijroodaa qofna marka waxaa weeyaan isagoon wax ogaanin inuu hijrooda ma aha qofna isagoon wax ogaanin oon wax garanin inuu hijrooda ma aha calaa sabiili macalinkiisa iyo sheekhiisa inuu dadka uga hijroodo salaanta uga goostaana waa min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kullu xisbin bima ladayhim fariixuun taana marka meelo badan oo majmuucu majmuuculfataawa juska sideed iyo labaatanaad weliba meelaha ugu horeyso yaad ka akrin kartaa su-aal la weydiiyeyna ahayd mucalimiintana uma banaana ayuu yihi ardayda inay xisbiyaal ka kala dhigaan uma banaana oo haddaan kaas kugu arko bis waay ani waa waa ku nacayaa sidaa markaa darteed inuu kii ku naco sidaa isaga kala tago sidaas si la-eg waxyaabaha taxasubka iyo baqiga keenaya waxaa ka mid a dadku inay asmaa intay la baxaan asmaadaas dadka ay ku imtixaanaan markaas oo ay yidhaahdaan kaas maxaa tahay magacaas maxaad u taqaanaa kan muxuu yahay wax aan yacni aan ahayn diinka ilaahi subxaana watacaala oo dadka lagu imtixaanayo ama shaksi in lagu imtixaano nin bau nacaya markaas wuxuu leey hebel aan aniga nacay adiis maxaa ka aaminsan tahay uu leeyahay waxyaabahaasoo dhan ummaddii wada jirtay tafaruq u keenayaan bal waxaa laga yaabaa de shaksiga qofka ahlu cilmigaa ah, qof uu isleeyahay bidcow ku dhex jiraa ninkan ardayga ee mubtadi a ah, bilowga ana inuu ku fidnoobaa laga yaabaa naseexo ahaan inta ugu tagto warni anuu saasaan kugu naseexeynaya way bannaan arrintaas laakiin shaksi aan waxna laga akhrisanaynin lana aan qaarad aada joogtana joogin diinna aadanba aqooninba adiga in lagu baro marka in lagu baro laguguna imtixaano taa waxaa weya waxyaabaha tafaruqa sababa ayay ka mid tahay culimmadii hore salafkana waxay dhihi jireen alimtixaanu bidca ama waxay dhihi jireen alimtixaanu imtixaanu diinu lkhawaarij dadka in dad lagu imtixaana waa diinu lkhawaarij weeyaan allaahuma ashyaa yani allaahuma yacni ashkhaas mucayanoo diinka de imaamo ka gaaray oo laleeyahay maalan qofkaas hadaad yani hadaad aragtaan hebel nin tuhmaya hadaad aragtaan ama wax ka sheegaayo fatahimu calaa diini diinkiisa tuhun iyo waa ashkhaas jaawazu lqandara nacam laakiin dad aan adduunkana hadda aan mu-alafaadna ku wax hadda arday waaweyn oy soo saareen iyo fataawo caalamka dhan kala gaartay aan lahayn in ummadda imtixaan joogta un looga dhigo waxaa weeyaan waa arrin tafaruqa sababto tafaruqa keena masaa-ishii kale salafku isku khilaafeenna ay raajici marjuux kale leh in iyadana laga dhiga calaamo ama shicaaru tafaruq waa iyaduna waxaa weeyaan oo waa tafaruqa waxyaabaha keeniyay kamid tahay waxaasoo dhan marka asbaabul jahli iyo baqi labadaa unbay isugu soo biyo shubanayaan nacam marka anahu iyagu athaaniyatu masalada labaad anahu iyagu mutafariquuna fii diinihim dadku markay tafaruqaanna oy ku tafaruqaan siyaasa ahaan oo mid mid wax u ogol aanu jirin maalan oy ishaystaan dadka marka waxaa weeyaan midna inaad markaa bayco siisa ma aha midna inaad bayco siiso ood la gasho adiga aad gaar ula jirsato ma ahan waa hadday muslimiin ishaystaan nacam oy siyaasa iyo kursiga waxlamada isu haystaan cabdullahi bin cumar radia allahu canhumaa markii ay cabdullaahi bin zubayr iyo amawiyiinta ishaysteen midkoodna lama mubaayacoonin cabdulmelik markii ay arrinku uu kulli wada qabsaday dhulkii markaasu isaga iyo caruurtiisaba ay la mubaayacoodeen tafaruqa diinigaana cidna ha ku raacin isagancidna ha ku raacin ayb waxaa dhici karta dad badan tafaruq inay ka digayaan asbaabihii tafaruqa keenayana ay dhexda uga jiraan bal ay dhici karta inay uga badan yihiin kuwa tafaruqa sheeganaya kuwaasoo ayaguna waxaa weyaan cidna ama qof sheegto ama qofaan sheeganin tafaruq wixii lagu miisaami jiray ahlucilmiga calaamado uga dhigeen ninkaad ku aragta ka dheerow nacam soo ma garanin waxyaabaha marka kale iyaduna ay wadato waxaa kamida baa waxyaabaha taxasubka qofku inuu shaksi midaadaay aan sheegayo eh, nin culimmada kamida hal nin oo culimmada kamida ah inuu intuu u tacasubo kuwa kalena uu ka tacasubo dadkiina marka ninkaa unba usii jiidaya un keliya ayb walidaalika waxaa dhici karta inuu yiraahdo eh, qofkaasi wala gaara ha la siiyo wala khaas ayuu leeyahay min beyni culamaai ahli sunna isaga wala khaasa laga siiyo inuu yiraahdo taana waxaa weeyaan marka taxasub bou ku wadaa qofkaas iska ilaali ka dheeraw nacam ayb laakiin cidda dadka qaarkoodna yani taxasubkooda inuu wax dhibo dadka qaarkoodna taxasubkooda dhibba ouna lahayn taa iyada miisaan cadaalada maa sharciguna habkaa wax miisaamo dalaba dadka yacni eh, dalabatulcilmigana sidooda waxaa laga rabaa inay wax fiiriyaan oo ay yani ahlucilmiga yani kutubtooda ay mudaalaco ku sameeyaan oo ay hadday wax daalacan karaan haddii kalena dadka ahlucilmiga iyo ahlu sunnada ay wax ka qaataan oo markaa wixii xaqana ay ku raacaan wixii aan xaq ahaynna ay u muuqa wixii aan xaq ahayn ee u muuqdo cidna inaanay ku raacin maxaa yeele ilaahay unbaa le daacda eh, yani macruuf unbaa lagu adeeca ahlucilmiga iyo umarada labadaba athaaniyatu midda labaad annahum iyagu mutafariquuna kuwa kala tagtagsan weeyaan fii diinihim diinkooda kamaa qaala tacaala siduu alla uu yihi kullu xisbin xisbi kastaa faricuuna weeyaan kuwa ku farxaya bimaa ladayhim agtooda waxaa ahaaday wakadalika sidaasi la-eg fii dunyaahum adduunyadooda ayay ku kala ayay ku kala tagaan wayarawna waxayna wayarawna waxayna u arkaan dalika kaagaas kala tagaasi huwa sawaaba inuu huwa sawaabu inuu sawaab huwa isaga sawaabu inuu yahay yay u arkaan ama wayarawna dalika kaagaasay arkaan huwa isagu asawaaba inuu yahay arkaan damiir fasli ka dhig hadaad doonto faataa bilijmaaci faataa nabigu wuxuu la yimid sala allahu alayh ali wasalam bilijtimaaci buu la yimid kulan yani bilijtimaaci isu imaatin fi diini diinka layskugu yimaado diinka mar walba ijtimaac marka la sheego maxaa lagu kulmaana diinkaa lagu kulmaa wactasimuu bixabli illaahi jamiica towxiidka iyo sunnada in lagu midoobo towxiidka iyo sunnada in lagu midaysnaado waa loona fahmo yani kitaabka iyo sunnada lagu midoobayaa waxaana loo fahmayaa say salafkii u fahmeen ayaa loo fahmayaa maaha mas'ale say salafka u fahmeen dhammaan diinka say salafka u fahmeen ayb taasi marka waxaa weeyaan <coughs> iyada waa sidaas waxaa kaloo marka tilmaamay ayb faataa bilijtimaaci wou la yimid fi ddiini biqowlihi markaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam alijtimaacu fi diin buu la yimid diinka in yani lagu urursanaado maaha in hawo layskugu imaanayo in layskugu imaanayo fikir qofeed in layskugu imaanayo waxyaabahaas dhan ma aha ee waxa weeyaan waxa layskugu imaanayo waa kitaabkaas iyo sunnada iyo fahamka salafka walidalika ahlu sunnada waxaa lagu tilmaamaa ahlu sunna sunnada assunnatu maqruunatun bil'tilaafi walijtimaac ijtimaaca lala xiriiriyey alsunnatu waljamaaca la yidhaha kamaa ana albidcata maqruunatun sida bidcada loola xiriiriyey maxay sida bidcada loola xiriiriyey furqo bidca furqay keentaa sunnana waxay keentaa ijtimaac marka ninku dhahayo dhahaya sunnaan wataa ijtimaaciina aan yani ku tumanayo waxaa weeyaan kaasi sunno ma haysto waxbaa ka qaldan ayb bidca ninka ka raadinayo yani itilaaf iyo ijtimaacna wuu qaldan yahay isaguna maxaa inaad bidco iyo furqo waa islaasimeen sunno iyo waxna waa islaasimeen iyo ijtimaac nacam sidoo kale <clears throat> markaan leenahay salafka manhajkoodoo kale in wax loo qaato weeyaan maxaa yeelay tarku imtixaali madhabi salaf calaamatu ahlilbidac weeyaan ibnu taymiya raximah llah e, sida uu ku sheegay juska yani majmuuculfataawaha mujmal ictiqaadka ama mufasal ictiqaadka juska ah mujmal wa mufasal ictiqaadka ay mujmalka ama ah mufasalka ah, labadaa meel buu ku sheegay mid kamida ah. oo wuxuu yihahdaa tarku intixaali madhab salaf calaamatu ahlilbidac calaamada ahlubidaca waxaa weye inay ka tagaan salafka inay u nisbe sheegtaan oo ay diinkooda salafka ka qaataan marka yani salafka in loo nisbe sheegtaa yani loogu nisbo sheegtaa in fahamkooda la laasimo lagu dadaalo oon aqwaashoodii laga dhex bixin ijmaacoodii la qabsadoon la weydaaranin waxaa weeyaan waa midda ahlu sunnada calaamad u ah ama ahlulbidca waxay leeyihiin salafku saxaabada annaga waxaan shuqul kuleenaha male ama waxay leeyihiin asalafu aslam waalkhalafu aclam iyo si aad arkay sidaad marar badan aada maqlayso ama aada arkaysaa intaas baa marka lagu midoobaa waayahay ninkii marka intaa haysto kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka waa qof walaalkaa wey nacam oo welo khaas abuun ah kaasu yeelana welo khaas u yeelana markaan kuleeyahay maaha inaan yani yani ay taxasub tahay ma aha welihii saxda ahaa weeyaan mu'miniintao dhan wala caamay leeyihiin gaar ahaan qofka u fahamsan diinka say saxaabadu fahamsanaayeen yani cilmiga ka hadli maayo yani fahamkii saxaabadoo tixgelinaya kitaabkii sunnada ayaa asal u ah waa kaaga dhowyahan inaan kitaab iyo sunno aanay asal u ahayn oo aaraa'diisa iyo iska iska isticmaalayo mana diidi kartid adig allaala wuxuu doona ha aado qofka saas nacam haddaad adiga ka beri noqotana adaa tafaruqi iyo la imaanayo fa ataa bilijtimaaci buu la yimid fi ddiini biqowlihi buu ula yimid sharaca lakum min addiini sharaca lakum alla wuxuu idiin jideeyey idinka min addiini diinka xaggiisa maabuu idiin jideeyey wasaa bihi ou kula dardaarmay nuuxan nuux iyo waladii kii owxaynaa aanu waxyoonay ilayka adiga intii ka aanu ku waxyoonnay iyo wamaa kii wasaynaa aanu dardaaranay bihi maagaba ibraahiima aanu kula dardaaranay oo muuse aan kula dardaaranay oo ciise aan kula dardaaranay an aqiimuu muxuu ahaa kaasi an aqiimuu ooga oo yani an aqiimu diina diinka ooga an aqiimuu ay aqiimuu ooga addiina diinka ooga antaani waa tafsiiriya maxaa yeelay wasaadaa macno qowl wadato ayay leedahay an aqiimuu ooga addiina diinka ooga walaa tatafaraquu ha kala teginina fiihi diinka ha ku kala teginina waqaala tacaala alla waxa uu yihi in aladiina kuwa faraquu diinahum diinkooda kala geegeeyey wa kaanuu shiican kooxa kooxana ahaaday lasta minhum fii shayin lasta minhum lasta adigu ma tihid minhum xaggooda fii shayin waxbama kuti wax aada dhexdiisa ayaga xaggooda kaga tahay ma jirto oo nebiga waa laga beri yeelay kuwaas shuqul iskuma lihidin ayaa la yidhi wanahaanaa wuxuu naga reebay nabiga calayhi salaatu wasalaam amashaaricu can mushaabahatihim inaan iyaga u ekaano mushaabahadooda ayaa nalaga reebay ayb wanahaa wuxuu naga reebay can mushaabahatihim iyaga shabahaadooda ayuu naga reebay waayahay biqowlihi buu noogaga reebay walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale tafaraquu kala tegay wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa kolkii kadib jaaahum ee u yimid albayinaatu bayinaadkii xujooyinkii cadcadaa ay ula yimaadeen marka albayinaat oo kale jaaahumna waa la dhihi karaa jaaathumna waa la dhihi kari lahaa yacni fii gayri lqur-aan yani labada waa iska jaa-is ficilka inta aan la geliyo iyadoo la fiirinayo lafdiga ama in laga gooyo yani markaa yani aan taa la milicsanaynin marka taa in loogaga dayda ma aha marka mushrikiinta wanahaanaa wuxuu naga reebay can itafaruqi buu naga reebay tafaruqi buu naga reebay kala tagii fi dunya adduunyada inaan adduunkiina ku kala tagno masaalixda adduunyada aan isu kala qayqaybin aan ku kala tagno biqowlihi buu noogaga reebay wactasimuu bixablillahi xariga alla qabsada jamiican xaal aatihin dhammaantiin walaa tafaraquu hana kala teginina maxaa yeel aayadda haddaad sii wado wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana maxaa yeele waxay aayaddu ku timid ows iyo khasraj ows iyo khasraj ee waxay ku kala taganaayeen waa maxay isku dirirayeen fii dunyaahum yacni inay iyagu wanaag ku wada noolaadaan oo meel wada joogaan waa diideenoo marka waxaa weeyaan oo dagaal unbaa ka dhexeeya ilaa boqol iyo labaatan sanoo taqriiban dagaal socdaa ka dhex socday islaamkii baa marka mideeyey marka waxa wax mideeya waa islaamka ahwaa-duna waxbay kala geysaa ayb marka waxaad moodaa anagiina inaan labadiiba lagu aanu ku dhex jirno oo tii tii diiniga ahaydna waa aragtaayo boqolaalkaas koox baa toddobaatanaadkaas koox baa loo kala qaybsan yahay midii adduunyada ahaydna waa taasaayo dadkii yacnii war waa isla degantiino meel baad wada joogtaane war inaad wada noolaataan oo yacnii wanaag ku wada noolaataan oodnan iska kala gardarnaanin ku wada joogoo ku wada noolaada si masaalixdiina adduunyo ay idinkugu taab noqoto waa laga la-yahay nacam dadkeeni oo saa unbaa dagaal unbaa iska socdo jeeda kan wax dilay wuxuu wax u dilay midka la dilay waxa loo dilay midna aan la garanaynin soo ma garanin wanahaanaa wuxuu naga reebay can iltafaruqi fi dunya biqowlihi wاctasimuu bixabli اllahi jamiica walaa tafaraquu masalada marka saddexaad waxaa weeyaan taa ayuu ka dhigay masalada labaad yani taabuu ka dhigay oo waxa uu ka dhigay in diinkooda ay ku kala taganaayeen adduunkooduna ay ku kala taganaayeen weliba wayarawna dalika huwa sawaaba sawaabay u arkayeen arrintaa iyadan athaalithatu masalada saddexaad oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku khilaafay ahlu jaahiliyada waxay tahay ana mukhaalafata waliyi lamri waliyulamarkoo la khilaafo ninka madaxda oo la khilaafo wa cadama linqiyaadi hogaansanaan la-aan lahu isaga loo hogaansanaada la-aanteed oon loo hogaansamin fadiilatun arintaa inay tahay fadiilo inay tahay wasamca wadaacata wa ana samca maqalka iyo wadaacata iyo adeecitaanka lahu waliyulamarka la adeecayo waliyulamriga dullun inay tahay dulli iyo wamahaanatun iyo iyo yacni liidnaan inay tahay fakhaalafahum rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga waa ku khilaafay wa amara wuxuuna amray bisabri sabar buu amray calaa jawri lwulaati dadka madaxdaa jawrkooda in lagu sabro wa amara wuxuuna amray bisamci waaacati maqal iyo daaco lahum iyaga la adeeco iyo wnasiixati wa buu amray waqallada waana adkeeyey fii dalika kaagaasi wa abdaa fiihi wa acaada nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa waana ku bilaabay waanawaa muujiyey wa acaada waana ku celceliyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayb halkan marka wuxuu leeyay masalada saddexaad waxay tahay weliyul amarka u hogaansankiisa jaahiliyada waxay u arki jireen dulli iyo mahaano sababtay ugu arkayeenna waxay tahay waxay dhihi jireen oo qof annaga nala mid ah oo annagoo kale ah miyaan u hogaansamaynaayo amarkiisa aan qaadanaynaa oo noo talinaayo saasay dhahayeen oo inay ka amar qaataan oo u taliyo nin iyaga ka mida waxay u arkaayeen wax yacni liidnaan iyo jiljileec iyo waxaan loo baahnayn bay u arki jireen iyo dacfi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yimid waxa uu faray dacwadii nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka duwanayd marka taa oo wuxuu faray dadka madaxda in la adeeco oo allah subxaanahu watacaala waxau yihi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum dadka madaxda adeeca buu yii alla aeeca rasuulka aeeca ululmrigana maqla ulul marka in la maqlaa siyaabo badan buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam u tilmaamay maqalkoodana waxaa ku xiran salaaxu dunya adduunyada oo hagaagto dadka adduunyadooda u hagaagto ulul marna culimmada ayaa lagu fasiraa marna waxaa lagu fasiraa madaxda taa tiraahidba yani waxaa weye labadoodaba macruufkaa lagu adeecaa de culimmadiina diinkii iyo yaa iyagaa tabac loo yahay oo diinkii bay dadka barayaan ululamriga amriga laftirkooda iyagoo wax weydiinaya hadduusan caalim ahayn waxaa kaloo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam arrintaa uu ku tirtirsiiya dadka inay madax samaystaan oo sharciga ilaahi subxaanahu watacaala in madax la samaystaa waxau ka dhigay mid waajib ah xataa safarka in madax lagu samaysto amray ma kula tahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddii muslimiinta in madax aanay samaysan madax saddex qof oo meel banaana ku safrayso madax samaystuu yiri ummaddii muslimiinta dhamayd madaxa samaysanina may dhahayaa marka in madax la samaysta waa idan markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u amray sidaas in la eg yacni kutubta fiqhiga ah madaxda in yacni nasbu limaam waa waajibay dhaha waa waajib imaam in la nasbiyo maxaa yeeley muhimo fara badan oo diiniya ma suuroobi karaan haddaan imaam jirin muhimaad fara badan oo imaamkii jihaadkiibuu u qumayaa xuduuddiibuu oogayaa daciifkii iyo yacnii iyo qawigiibuu u kala garsoorayaa oo garsoorkiibuu samaynayaa fulintiibuu la imaanaya wadooyinkiibuu amni ka dhigayaa waxyaabo fara badan baa marka ayaa saaran isaga nacan oo min mahaami limaam ah marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in imaam la samaysta hadduu amray haddana daacadiisiibuu faray oo allana waa faro wa ulilmri minkum buu yidhi mar labaad nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddana waxa uu faray in yacnii macruufka lagu adeeco waxau yihi inama daacatu fi lmacruuf daacadu waxay tahay macruufka in lagu adeeco soo ma garani haddii amiirka jawr uu ka yimaado xataa oo uu amiir jaa-ir oo xoolaha dadka qaato dadka iska garaaco uu yahay xataa in la adeeco ayuu farayo waxa uu yidhi maqal oo adeec wa in akhada maalaka wajalada dahraka maalkaaga xataa hadduu kaa qaato dhabarka kaa garaaco iska adeec maxaa yeelay mafsadadaas adiga in lagu garaaco maalkaaga la qaato iyo mafsadada haddii isaga lala diriro oo la waayo ama lala diriraba mafsadada imaanaysa tan mafsadada waxaa badan marka lala diriro imaanayso soo ma garanin taana marka waa waa sidaana nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa u tilmaamay mar kale nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yihi man man aطaacanii faqad aطaaca allah qofkii anigii adeeco allow adeecay waman aaaca amiirii faqad adaacanii qofkii amiirkayga adeecana anow i adeecay buu yihi qofkii aniga i caasiye allow caasiye qofkii amiirkayga caasiyana anow i caasiye buu yihi nacam amiirku marka in macruuf lagu adeecayana waa soo tilmaanay xadiidkii saxiixa ah wuxuu ahaa ayuu sariya ayuu nabiga bixiyey ninbuu amiir uga dhigay markaasuu yihi dab kan gala markay qaarna waa diideen marka qaarna way damceen aduu markii dambe eh, waxaa nabiga ayaa loo yimid oo loo sheegay markaasu wuxuu yihi sala allahu calayh waali wasalama haddii ay geli lahaa dabka geli lahaayeen weligood kama aynan bixi lahayn inama daacatu fi lmacruuf kama qaala sala allahu alayh waali wasalam waxaa kaloo nabigu sii tilmaamay arrimahaas isagoo sii wado inaan lagula doodin madaxtinimada lagu tartamin oo qofka madaxda aan lagula loolamin madaxtinimada oo waxa uu yidhi waanlaa nunaasica almra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan xadiidkii cubaadata bni saamit fi saxiixayn wuxuu ahaa nebiga waxaanu kula baayactanay arrimaha waaweyn bay ku jirtay in aanan kula doodin dadka madaxda ah amarka waanlaa nunaasica almra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad ujeedaan ma ahani aad ka aragtaan haddaad gaalnimo cad inaad ku aragtaan cindakum fiihi min allahi burhaan weliba gaalnimo cad oo ilaahay agtiisa xujo idinkugu sugan markaa waxaa weeyaan dee daacadiisu waa baaba-aysaa marka amiirka hadduu gaaloobo oo gaalnimadiisu wax yacnii yacni ixtimaala aynan ahayne mid sariixa ay tahay khalaas weyn daaca ma laha soo ma garanin taana nebi waa ku tilmaamay dhinac kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi idaa buuyica likhaliifatayni faqtulu laakhira minhumaa haddii laba nin madaxa lala mubaayacoodo mid ka dambe dila maxaa yeel kaasaa ummadda kala geynayo soo ma garanin xadiid kale wuxuu ahaa ninkii idin yimaado wa amrukum jamiicun idinku arrinkiina uu mid yahay madax leh ninkii idin yimaado inuu idin kala gooyo rabo fadribuu cunuqahu ku dhufta luqunta buu yihi dila kaa mankaan ciduu doona ha ahaaday soo ma garanin waxaasoo dhan marka maxay tuseen arrimahan arrimo culus inay yihiin ayb oo jabhadeynta iyo khuruujka madaxda lagu baxaa iyo inaan madax la-aan in layska noolaadaa iyo inay aada iyo aada u xun tahay haddii nebigu uu safarka sidaa yiri ummad dhanka waran marka dowlad la-aan ama yacni maamul la-aan iska iska joogta iyada bal dadka qaarkood waxaa dhici karta dad diin u nisbe sheegana inay leeyihiin saatan baaba fiican banaan oo wax la-aantaaba fiican inay leeyihiin iyagoo dhibsanaya amarka iyo amarka iyo nahyiga ka imaanaya ninka amiirkay diidaya nacam ayb markaan sidaa leenahana waxaan ujeednaa marka waxaa weyaan amiir muslima ee amiir yacni isagu marka e, gaalnimo cad ku dhacay ama yacni e, uma jeedno yani marka e, kaasoo kale yani in la adeeco uma jeedno amiirka nasbintiisana ahluxalli walcaqdiga ayaa nasbiya culimada iyo dadka odayaalka qabaa-ilka ayaa amiir muslimiinta meeshaa la joogo dadka muslimiinta amiir ayaga ayaa usoo saaray iyagaa laga rabaa amase amiirka yacni ka horeeyey markuu dhimanayo kale haduu yihahdo adaan kugu wareejiye xilkii waa guntanmaysaa ama xoog booba ku qabsadayba xoog ayuu ku qabsaday dadkiibuu muquuniyey khalaas marka arinkiiba isaga gacanta usoo galay waa la adeecayaa nacam ayb laakiin haddii amiirku ay gaalo u samayso dadka oo ay ummaddii iyadoo yacni iska islaamnimadeeda ku jirto oo amiir haysato maalan haddii qasab lagu kor keeno gaalada intay soo dul mid ku kor keento xoog ay ku keento yani taqalub ku qabsada la dhihi maayo naam kaas taqalub kuma qabsana bal beledkiibaa wuxuu noqonayaa beled la haysto muxtallaba naam beledkii markaa wuxuu isku bedelayaa ardun muxtalla ayuu isku bedelayaa marka taa in masaladaa iyadana la fahmo weyaan dadka madaxdaa marka laleeyahay la adeeco dadka daraf annaasu fiiha darafaani wawasat daraf waxaa weeyaan in madax la adeecaa wuxuu u arkaaba qalad inay tahay naam wuxuu ku leeyahay jawrkoodu intuu kaaga sheekeeyo wuxuu ku leey see loo adeecayaa kaas nebigiina wuxuu leeyahay wa akhada maalaka wajhlada dahraka mid kalena waxaa weeyaan madaxdii jawrka sameynaysa hala adeeco ciladii loo yiri baunan fahamsanayn cilada loo yiri waxay ahayd dadkan mafsado ka weyn inaanay ka imaanin ay ahayd intaasay ahayd ee maaha in jawrkooda la buunbuuniyo lagu ammaano ma aha markaas jawrkoodii buu ku ammaanayaa qaarna oo yacnii ninkii madaxda ah jawrka uu sameynayo ku ammaanayaa ma fiicna iyadana taa nacam ayb jawrkooda marka see la yeela looga naseexeynaya ahlu cilmiga inay u tagaana la rabaa weliba naseexadu waa inay noqoto in iyaga loo tago maaha in meelaha laga caayo maahan taa maxaa yeele oo ama lala jahro naseexadooda maxaa yeele xadiid baa kusoo aroortay in yacni loo siraysto walidaalika xataa yacni saxaabatu rasuulilah fiqhigooda cajiibka ou lahaa waxaad arkaysaa usaamaa loo yimid oo cuhmaan maa la hadashidaa la yihi saa iyo saa saabuu yeela markaasu wuxuu yihi waxaad u malaynaysaan markaan la hadla idinka miyaan idiin sheegayaa yihi waa u naseexeeye fii maa beynii wa beynahu saxaabada marka hadday naseexo rabaan amiirka intay u galaan bay u naseexan jireen mimber laga yani maanta dhan laga sheekeeyo un amiir isagiina ummadda uu baabiiyo taasi ma ahan diin ilaahi subxaanahu watacaala dadka marka labadaa daraf iyo wasadka abaa ah la joog kuwana yacni madaxdii waxay ka dhigeen badadaan dembi lahayn oon dambaadin oo ayagu iska fiican ay ka dhigeen qoolkoodii iskaga dhiibteen oo intii nebiga waa kaga gaabsan waayeen qolana dhanka kale la aaday nacam xaquna marka waxaa weya waa wasat wixii jawra ay ku jiraan inaan lagu taageerin looga naseexeeyo haddii aadan uga naseexeyn karin ha ku taageerin adiga ummadda ha dhihin jawrkaasi ay ku fiican yihiin ha dhihin soo ma garan taa marka wasadku marka waxaa weya waa sida arrimahana sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah minhaaju sunnaha minhaaju sunnaha juska afaraad ayuu aada iyo aada ugaga waramaa halkaa ayaa loo raajacaya marka oo loogu laabanaya ayb taa marka annaga waxaad moodaa masaladan dambe inaan kala midnahay jaahiliyadiiba nacam masaladan ummadeena inay jaahiliyada kala mid tahay oo in madax la samaysto in madax la adeeco mahaane iyo dulli bay u arkaanba nacam qof aniga ilafaca see namar uga qaadana mahaanay u arkaan laakiin taa maya ayb imaamada marka waxyaabahaasaa marka ku jira baa ku jirto sidaa darteed nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ciidan diraayo isagoon amiir u sameynin maba diri jirinba nabiga caleyhi salaatu wasalaam wax isdhaxyaac la yihaha marka ma jiro naam haddii la dagaalamayo marka laabudda marka in waxaa weeyaan dadka dagaalama inay yacni amiir leeyihiin ka dambeeyaan oo yacni u celin kara yacni wixii heshiis geli karo dagaal haddii uu jirana looga dambeyn karo laakiin shanba meel lababa meel hadday tahay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin aayadaabaa marka imaanayso athaalithatu masalada saddexaad ana mukhaalafata waliyilmri waliyulamrigoo la khilaafaa wa cadama linqiyaadi lahu inaan loo hogaansamin fadiilatun inay tahay arkayeen wasamca eh, waaacata samciga iyo daacadana lahu isaga la maqlaa la adeecaana dullun wamahaanatun eh, weyaan inay tahay dulli iyo yanii dulli iyo yani iyo mahaano liidnaan ayay u arkayeen faqaala fahum rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga waa khilaafay wa amara bisabri sabr buu faray calaa jawri lwulaati dadka wulaada jawrkooda in lagu sabro xataa haduu xabashi yahay madow ummadii carabtayda nebiga uu ka dhex hadlayay nin adoonoo madow oo xabashi aba idin xukumo waa dhibaysa nacam xabashiga waxaan ujeedaa xabashi muslim oo madow baan ujeedaa nacam ayb oo uu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalama wain taamara calaykum cabdun xabashiyun xadiidkii cirbaad ibnu saari ah wain taamara calaykum cabdun riwaayadka qaar uusiikum bitaqwa allahi wasamci waaaca waxaan idin amrayaa waxaan idiin dardaarmayaa alla kacabsi iyo maqal iyo daaco la maqlo la adeeco yani dadka madaxda idiin ah wain taamara calaykum cabdun addoonba madaxa idin noqday addoon dabcan madax lagama dhiganayo laakiin hadduu boobo madaxtinimadii oo xoog ku qabsado waa loo saliman ummadii maslaxadeeda loo danaynana laakiin hadaad adig adinka hadday dadku ayaga un isu jeedaan ka waran marka oo hebelaan ujeeda aniga marka hadduu meesha hebel yimi yimid bis waay ma rabo maya sida aad u aaminsan tahay inaan madax dad madaxa oo taqallub ama se sidii aan habkii aan sheegnay hadday wax ku qabsadaan saad adiga yani adaad yani sidaan aada aaminsan tahay noocow doonaba qofka imaadaaba inaad uhoggaansanto oo adeecdo macruufka ku adeecdo nacam laakiin hadduu koox heblaaye yahay iyo ninkaas uu yahay ama hebel uu yahay mar raba uhogaansami maayo wax ay yihiinna malaha kuwa aan aniga aanan is-aqoonin oonan murmi jirin haba ka liitaane kuwaasna waa rabaa waxaa weyaan ahwo waay waxaas itibaaculhawa weyaan ilahi halaga cabsado ahwaada raacitaankeedana khataray leedahay ha layska ilaaliyo nacam wuxuu yihi marka wa amara bisabri calaa jawri lwulaati wulaada eh, dadka madaxda jawrkooda in loo sabro ayuu faray wa amara wuxuu amray bisamci wadaacati maqal iyo adeecitaan lahum iyaga la maqlo la adeeco eh, wanasiixati nasiixo ayuu faray eh, loo naseexeeyo nacam ayb iyo in loo kheyr miiro nacam sida marka loogu naseexeynayn xadiidkii yani xadiid ku sugan ibn abi caasim oo kitaab sunna ku werinaayo sheekh alalbanina oo xasaninayo sanadkiisa ayaa wuxuu sheegaya oo ahaa ninka madaxda nin madaxa ninkii arin u qabo oo inuu u naseexeeyo rabo isaga keligii yani ha u naseexeeyo ha u taga saasoo kale ayaa macnihiisu u ahaa nacam iyo aathaarta asxaabta nacam qofkuna sidiisaba haddaanu eegi karin masaalixda iyo mafaasidda waxa ka ratib maayo meel xun unbau dadka geynaya marka ugu dambeyso nacam walidalika ibnu cumar radi allahu canhu caam aljamaaca sanadkii la dhihi jiray caam aljamaaca ayaa sanadkii muslimiintu midoobeen oo dagaaladii sifiin iyo kadib oo mucaawiya arrinta uu gacanta ay u gashay ayaa mucaawiya allahu canhu khudbo akhriyay waxau yihi arrinkan yaa igaga haboon aniga cidda igaga xaqnimo badan falyulic lanaa qarnahu geeskiisa hanoo soo muujiyo ibn cumar baa marka wuxuu yihi faxalaltu xubwatii waxaan furtay buu yihi maradii jilibka aan ku xirtay markaasay dadka qaarkoodna waxay yihaahdeen maa u jawaabtid markaasa waxaan fekeray buu yihi haddaan hadal dhaho waxaan damcaynaan iraahdo wiil waxaa kaaga xaqnimo badan man qaatalaka qofka adiga kula dagaalamay wa qaatala abaaka aabbahaana la dagaalamay fi lislaami yani islaamka e, islaamka kula dagaalamay yani ibnu cumar isaga dabcan dagaaladii mucaawiye abu iyo aabihi abu sufyaanba way ka dambeeyeen islaamnimada waa uga dambeeyeen markii horena dhinaca kale ka safnaayeen marka ninkii adiga iyo aabbaha islaamnimo kugula dagaalamay yaa kaaga xaqnimo badan laakiin waxaan xasuustay buu yihi inaan haddaan kelmad dhaho afkeyga ay kasoo baxdo ummadiina tafaruq iyo dhibaato hadhow u keento yaan fiiriyey buu yidhi waa iska aamusay buu yidhi marka waa iska dhaafay dadka marka waxaa laga rabaa kelmadda ay dhahayaan ficilka ay samaynayaan laa siyamaa masa arrimahan oo kale ee ummadda masiirkooda ku saabsan inay ka fiirsadaan oo marka hore maskaxdooda iyagoon ka fiirsanin dad ahlu fadli ahlu cilmi aan la tashanin inayna iskala soo boodin de kale dhibaatooyin aada iyo aada u dhib badan ayay keenaysaa mana rabaa arrinta in hal dhinac keliya anigo aan ka eega nacam dhinac kasta ha ahaato nacam dad waxaa jira ummaddii oo wanaag iyo khayr iyo fiicnaan ku dhex jirto kelmad bay ku kala kaxaynayen kelmaday ku kala kaxaynayen waxaana laga yaabaa inay u haystaanba kelmadda inay alla ugu dhawaanayaan waa dadka ahlu quluwiga mar walba dhinacii doonaan ahaa waxa uu yihi marka waqallada waa adkeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam fii dalika arrinkaagaas wa abdaa fiihi wa acaada arrintaa waa daahiriyey waa muujiyey wa acaada waana waa ku laablaabtayo waa celceliyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam wa hadihi halaathu saddexdan hiya alatii waa midda jamaca baynahaa nabiga uu ku ururiyey fiimaa saxa canhu wixii ka ansaxay isaga fi saxiixi uga ansaxay saxiixa dhexdiisa annahu qaala inuu yidhi nacam saddexdaanba hal xadiid buu ku ururiyo saxiixo saxiixa ku sugan oo waxau yihi in allaha yardaa lakum halaatha alla wuxuu raalli idinkaga noqonayaa saddex an tacbuduuhu inaa caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadadana aydnan cid kale la wadaajinin waxba ugu darin wa an tactasimuu inaad ku dhegtaan bixablillaahi alla xarigiisa inaad ku dhegtaan jamiican idinkoo dhan walaa tafaraquu aydnan kala tegin ayb wa an tunaasixuu inaad u khayr miirtaan ood u naseexaysaan ood daacad u noqotaan man man wallaahu amrakum dadku alla arrinkiina u dhiibay alla dadku arrinkiina u dhiibay inaad u naseexaysaan oo daacad inaad u noqotaan yani khayr iyo wanaag kula joogtaan walam ya saddexdaa marka soo ma aragt halkaa xadiid buu ku jamciyay nabiga caleyhi isalaatu wassalaam oo culammada waxay dhahaan mar nabiga dardaarankiisii xadiidkii cirbaad ibni saariyana waxau ahay asxaabta uu kula dardaarmay uusiikum bitaqwa allaahi waasamci waaaca taqwada allana adduuniya aakhira sacaadadeedaa ku xiran asamcu waaacana waxaa ku xiran sacaadatu waxaa ku xiran yani nolosha dadka noloshii dadka ay inay wanaagsanaato yaa ku xiran walam yaqac khalalun khalal ma dhicin fii diini nnaasi dadka diinkooda dhexdiisa yani dunyaahum iyo adduunyadooda ilaa bisababi likhlaali in khalad e, ilaa bisababi ikhlaali in la dhimo mooyaane bi haadihi halaati saddexdan in la dhimo o mase bacdihaa qaarkeed la dhimo wuxuu ku marka khalal yani dadka diintooda adduunyadooda yani waxyaabo khalala sooma gaaraan ilaa waxay kusoo gaaraan in khalal lagu sameeyo saddexdan ama qaarkood lagu sameeyo ninkii saddexdan khalal ku sameeyaa adduunkiisa iyo diinkiisay ka go-an tahay ninkii saddexdan la yimaadana adduunkiisi iyo diinkiisiibaa u wanaagsanaanaya qeyb ninkii ka tagana qeybta uu ka tegay baa dhibkiisu la ekaanaya soo ma garanin ummaddu marka hadday tawxiidka ku dadaasho xaqa alle ay la timaado dadka madaxda oo ay u naseexayso midnimadooduna ay ilaaliyaan adduunkoodana waa wanaagsanaanaya diinkoodana waa wanaagsanaanaya waa wax mujarab ah oo la jaribay waay naam ummaddu hadday laakiin midnimada ka tagto tawxiid ba ha haysata hadday doontee hadday midnimadii ka tagto madaxna aynan yeelanin dhibaato adduunya iyadana asiibayso ku dhacayso cadowgoodii baa kusoo duulayo ka adkaanayo iyagiiba isdilaayo wahaakada dariiqii iyo jidadkii iyaan ammaan u noqonaynin ayb hadday is yiraahdaan towxiidkii ka taga xaqi alla ka taga oo shirki iyo khuraafaad haddii diin laga dhigto intaasna ku midooba hadday is yiraahdaan waxaa weeyaan iyadana musiibo aakhiraa ku dhac baa musiibo ka haysanaysaa musiibada diinigana wax walbaa waa ka weyntaan soo ma garan waa dhici kartaa gaalada hadday iyagu madax samaystaan sida sheikhulislaam ba uu dhaho minhaaju sunnaha uu ku yiraahdo ahmiyaddu ay madax in la samaystaa leedahay waxaa dhici karto gaaladu hadday madax intay samaystaan madaxdaa ka dambeeyaan dariiqyada inay ammaan u noqdaan isla yani masaalix un inay qabaan oo yani dariiqyadana ammaan looga dhigo wax ayagu ay cadaalad u yaqaanaan markaasna dadka ninka qawiga uusan cuni karin ninka daciifka ah oo kale iyo yaa dhici karta inay adduunyadooda xoogaa inay u ayaan u joogto way dhici kartaa haddii laakiin dowlad muslimada cadaaladda ay ka tagto waxaa wey waa baaba-aysaa soo ma garani marka madaxtinimo la samaystaa adduunyada waxay u tahay oo lagana dambeeyaa qofka adduunyadiisa u fiicnaanaysa nacam ayb hadda hadduu alla kacabsi iyo kusii darsadana kasii fiican adduunye sii fiican iyo aakhira sii fiican buu ka helaya marka markuu ka hadlayo sheikhulislaam hadalkaa wuxuu leey markuu ka hadlaya ninka raafidada iyagu aaminsan nin god galay oo sardaabu saamaraa galay oo ninka imaamulmuntadarka ay ku magacaabaan de diinna laguma haysto yii imaam waxaa loogu talagalay in diin lagu faa-iido ama adduunye lagu faa-iido markaasu wuxuu yii xataa alkufaar gaalada madaxdooda adduunyaday ku faa-iidaan oo jidadka iyo ammaan uga dhigaan kan aan marka jidadna ammaan ka dhigaynin diinna aan dadka masaa-il diiniyana aan ku kordhinaynin maxaa marka imaam waayo in la yidhaahdaa waa khalad marka muxuu imaam ka yahay labadii muhimada ugu waaweynaaba haddownan haynin walam yaqac khalalun khalal ma dhaco ma dhicin fii diininaasi dadka diinkooda iyo adunyaahum adduunyadooda ilaa bisababi likhlaali inay iyagu markaa eh, khalal soo dhexgeliyaan bihadihi halaai saddexdan ow bacdiha ama qaarkeed ay soo dhexgeliyaan mooyaane marka kitaa sidoo kale markuu ka hadlayo khuruujka iyo madaxda lagu baxoon la adeecin iyo juska afraad minhaaju sunnaha sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihahdaa dad waxaa jiray salafkii ka mid ahaa oo ayagu ijtihaad ku ijtihaaday inay dad madaxa ku baxaan dadkaaba uu soo tiriyey laakiin wuxuu yihi khiyaaru salaf weligood khuruujka waa radi jireen dadkii salafka ugu waaweynaa badankood u akhyaarsanaa way diidi jireen in madaxda lagu baxo madaxda muslimiinta abaan ujeedaa jawrka sameeya in lagu baxo waa diidi jireen eh, markus marka wuxuu soo tiriyo dad iyagu markaa khilaafay aimadaas oo salafka ka mid ahaa ijtihaad ku khilaafay ayaa waxa uu yidhi kuwaasi laa abqaw laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan khuruuj madax lagu baxay jaa-iriin oo jawr samaysa oo lagu baxay weligeed laguma faa-iidin u yii fi taariikh kuwaana waxa uu yihi diinna ma ma oogin adduunyana ma baaqi yeelin buu yihi adduunyana agtooda kuma harin diinna mma ma aynan oogin diinkii ay islaahin aada oogtaan ma aynan oogin ilaa dagaal wax laguma oogi kara moogtahay nacam laakiin markii dambe ibnu xajar tahdiibu tahdiibka wuxuu soo guuriyaa tarjamada xasan ibnu saalix ibni xay ijmaaca ku guntamay markii dambe khuruujku inuu xaaraam yahay marka hebelaa baxay iyo hebelaa khuruuj sameeyey daliil ma noqonay hebel wawaa loo diidi jiray inuu baxo waa looga naseexeyn jiray salafka uga naseexeyn jireen qaalibkooda waana yacni adiladuna waxay kusoo aroortay inaan lagu bixin in allaale intay muslimiin yihiin soo ma garanin marka taas marka ijmaaca gadaal ka guntamayna de ijmaac guntamay weeyaan sida ibnu xajar oo tilmaamay mafsadadiisaana tiro badan nacam masaladan marka eh, kalena sidaa ayuu marka uu ku sheegay oo ku tilmaamay walam yaqac khalalun fii diini nnaasi kuma dhicin oo dunyaahum ilaa bisababi likhlaali inay ikhlaal iyo khalal ku sameeyaan sababteed mooyaane bihadihi halaati saddexdan aw amasa bacdihaa qaarkeed wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi saxbihi wasalam